bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi wصaxbihi aجmaciin ibdaal اlyaai min alأlf wاlwaaw waxaan ku jirnay masaaishii ibdaal waataan hore u soo nariyey baabkan oo baab libdaal la yidhaahdo asagaa ugu dhirir badan haddana ay masaaishiisa isdhexgalayso ya waw laga bedelo waw alif loo bedelo alif oo ya loo bedelo yacni wax badan oo isdhexgalay u baahan in qofkii uu e, tarkiis uu saaro marka hadda waxaan ka hadlaynaa ibdaalu lyaai min alalifi waw alif iyo waaw oo ya loo bedelo w ibdaalulyaai min alalif macnaa aliftii oo ya loo bedelo ibdaalulyaai min alwaaw waawdii oo ya loo bedelo ama ibdaaluhaa yadii in lasoo bedelo min alalif laga soo bedelo fa fii mas'alatayni waa kooban tahay midaas ixdaahumaa an yankasira alifkii inuu hoos dhigmo an yankasira inuu hoos dhignimo waaye maa qablahaa alifta wixii ka horeeya hoos dhigmo ku yimideen dabcan adi waa dareemi kartaa alif ou hoos dhig ka horma inuusan joogi karin liannu bilitlaaq alif fatxa unbaa ka hormari karto ka qowlika fii misbaaxin ay ku jamciyeen masaabiix misbaax looma jeeda masaabiixa loo jeeda aliftii misbaax ku jirtay markii la jamciyey masaabiix mida isu badashay wa liannahu badiyu alifta ka dambaysa aliftan hore oo masaabiix alifu mafaacila la yidhaahda iyadaa wadato jamaca wato marka yadi oo bada ka dambayso aliftii misbaaxa laga keenay wa miftaax sidaas oo kale mafaatiix wa kadalika tasgiiruhumaa haddii ayaga la taskiiriyane waa lamid <clears throat> misbaax haddaad taskiirisid musaybix you noqonaya ama masaabiix musaybiix miftaax mufaytiix ama mufaytix calaa kulin aliftii waxaa ka hormaraya labada xaalaba hoos dhig marka waxaa loo bedelaya athaaniyatu an taqaca inay dhacdo weeyaan qablaha yadi alifta ka hor yaa-u taskhiirina dhacday ka qowlika fii ghulaamin atiri ghulayim wa fii kitaabina kutayib aa tiri hadda ghulaam haddii la taskhiiriyo taskhiirka muxuu ahay kelimada awalkeed in la godo thaanigana la kordhigo thalidkana ya dheeraad lagu siyaadiyo ayib marka marka ghulaam hulay ay noqotay hulaylamin ay ahayd in la yidhaahdo ulaam ma ghulaam ya-di markii ay ka hormartay hulaylim ma ahan hulay markii la yidhahdo si loogu dhawaaqi karo malaha liannahu laamti hadday ya kadib martay oo saakina alif fatxa buu rabaa markaasaa waxaa la yidhi alifti ya-ha loo gidiyo yadina ya ah halagu dhexgeliyo halagu idqaamo gulayim saasay ku timid wa amaa ibdaaluhaa maxaan ku iraahdaa yaadii oo lasoo bedelo min alwaawi laga soo bedelo fa fii cashri masaa'il weeyaan waa midkaana ugu dheer macnaha waaw la rogo oo ya loo rogo toban mas'alo wa ixdaaha an taqaca inay dhacda weeyaan waawdi bacda kasrat ay dhacday wahiya waawdana imaa tarafun inay tahay aakhiray taalla waaw aakhir taalla kasrana ay ka horeyso ka radiya wa qawiya wa cufiya walghaazi wadaaci oo kale weeyaan intaasoo dhan hadda radiya asalkeeda min aridwaan ay ka timid radiwa ay ahayd waaw kasra ay ka hormartay iyo aad loo bedelay qawiya aydana quwo weeyaan qawiwa ay ahayd asalkeedii waawdii dambe aad loo bedelay wacufiya wa cufiya waxaa hadeertaan oo majhuul loogu dhigay haddii maadi ou ahaan lahay ma ahaan lahayn maa qabligeeda ka haddii la yidhaahdo sideeday ku baaqi noqonaysaa maadigeeda laakiin markii ficilkii majhuul loo dhigo cufiwa ay noqonaysaa waawdii kasraa ka hormartay oo liannahu ficilka maadi haddii mabni lilmajhuul eh, laga dhigo yudamu awaluhu wa futixa wa kusira maa qabla aakhirihi buu noqonaa wاlghaazi wاdaacina waa lamid oo yani min alghaswi bay ka timid oo waxay ahayd in la yidhaahdo wاlghaaziwu wاdaaciwu in la yidhaahdo marka zaayda waa hoos dhigan tahay waawdii ka dambaysiya aa loo bedelay hal xaalo waa taas aw qabla taai taaniithi waawdii haday dhacdo taau taaniith horteeda ka shajiyatin wa aksiyati wa fi taskhiiri curquwa إلى aakhirih qabla taai taaniih yani waawdi waxa weeyaan maksuur maa qablaha haddana daraf ma dhicin laakiin waxaa ka dambaysa taa u taaniitha ka dambayso oo jiritaankeedii min ajli taaniith le ay tahay marka waxay lamid tahay tii hore iyadoo daraf dhacday wax ma dhaanto liannahu daraf waxaa ka dambeeya taa u taaniith a ka shajiyatin yani shajiya asalkeeda min ashajwi baa laga keenay shajwi waxaa waaya qofka markuu tiiraanyo iyo murug oo gaar ay qabsato marka asalkeedii ka shajiwatin ay ahayd waawdii daraf maanta ma taalo oo taa u taaniitha ka dambayso laakiin taa u taaniith aslulkelima kamid ma aha marka waxay la xukumtaa iyadoo daraf dhacda kasrana ay ka horeyso markaasaa ka shajiwatin tiya ka shajiyatin wa aksiya aksiya jamcu kiswa waay ayadana waw waaw baa loo bada waawdeeda yaa loo bedelay wa khaaziyatin min alghaswi bay asalkeeda khaaziwatin ay aheed yaa loo bedelay wa curayqiyatin fi taskhiiri curquwa curquwa haddii la taskhiiriyay curayqiwa ay timid waawdiyaa ya loo bedelay washada waxaa yaraaday oo shaad noqday sawaasiyatu in la yidhaahdo fiiri sawaasiyatu sawaasiwatu markii la yiri waxa weeyaan waa waaw oo kasra ay ka horeyso taa u ay ka dambeyso kuwii hore in la xugum ahaato sawaasiyatun in la yidhaahda aheyd jamcu sawaa sawaa markii la jamcina sawaasiwa a lagu jamciya iyo wa maqaatiwa maqaatiya a la rabay liannahu waa waaw maksuur maa qablaha bacdaha taa u markaasaa sideeda lagu baaqi irshaad ay noqotay bimacnaa khudaam muqatiwa waa kelimo aada u yar in la isticmaalo aw qabla alalifi wannuuni azaa'idatayni waawdiyaa waxa weyaan aakhirkama dhicina waxaa kadib maray alif iyo nuun zaa'idaha kadib maray daraf ma aha laakiin maa yushbihu daraf waa liannahu waxa ka dambeeya wax asali ma aha ka qowlika fi mithaali qatiraan min alghaswi ghaswi waxaa lagu yidhi qatiraanka keen waxaad leedahay ghaziyaan waxay ahayd in la yidhaahdo eh, qiyaas aan ghaziwaan in la yidhaahdo waawdi ay baaqi noqoto markaasaa laleeyahay waawdi maksuur maa qablaha weeyaan waawdi aakhirka ma dhicin laakiin anaha tushbihu maa waqaca fi laakhir lanna waxa ka dambeeya waa alif iyo nuun cuthmaan alifteeda iyo shakraan alif iyo nuunteeda waa ziyaado marka waawdiya baa loo bedelay intaasoo dhan hal masala isku noqdeen athaniyaةu an taqaca cayna limasdari ficlin ucilat fiihi an taqaca inay dhacdo weeyaan caynan caloosha inay ka gasho cayn waa xarafka oo labaad waa dhexda ah limasdari ficlin ficil masdarkiisa inay caynta ka gasho weeyaan ficilkoo ucilat fiihi lagu cileeyey wayakuunu qablahana uu noqon doono kasratu wa bacdahana alifun naxu ka siyaamin wa qiyaamin wanqiyaadin waictiyaadin iyo wixii lamid ah hal mid un baan ka sharxayna inta kale waa isla mid hadda siyaam waa masdar ficilkiisa muxuu ahay saama marka ficilkaas waa la celay asalkiisa ficilka sawama uu ahaa sawma taxaraka xarfulcinti wafatxma qablahu faqulibat ilwaaw alifan fasaara saama ficilka marka cayntii waaw baa ka taal oo mucalal oo ucilat lagu leeyahy yani qulibat alifan waay marka masderkeediina waawdiya a loo bedelaa marka laakiin bishardi bay masderka leedahay oo waawda inay kasrana ka horeyso maxaan ku yidha alifnana uu ka dambeeyo ka siyaam oo kale wa asalkeeda waxay ahayd siwaam liannahu maadaama ficilka asalkiisa alifta saama ku jirto wow ay ka timida siwaam marka siwaam aad tiraahda qaacidada u fiiri kasraa ka horeyso saadka waa hoos dhigan yahay kow wawdi siwaam waxaa ka dambeeyo alif marka sabaqatha kasra wa acqabatha alif marka e, waawdi ya u bedel siyaam dheh waqiyaam wanqiyaad wactiyaad intana waa lamid oo asalkoodii waxay ahaan lahayd inqiwaad waaw oo alifna ka dambayso kasrana ka horeyso ictiwaad waaw kasra ka horeyso alifna ka dambayso bikhilaafi naxwi siwaar i wa siwaak waa ka duwan yihiin oo waawda ya looma bedelayo waa liintifaai masdariyati masdarkiyaa laga waaye siwaak iyo siwaar waa magac masdar ma aha marka waxaa lagu leeya haadihi lwaaw wa in subiqat bikasratin wa acqabatha alif waxba looma badela lanna anagu waxaa niri an takuuna caynan limasdari ficlin aan soo niri masdar waa inuu ahaado midka waawdiisa yaa loo bedelay laakiin isim caadi a sidiisuu ku baaqi noqday wa naxw laawada liwaadan wajaawara jiwaaran waqaawama qiwaaman aa idna ku baxdayoo waawdaas ya loo badeli maayo wa in subiqat bikasratin wa taakharat canha alifun ba waxba looma badelayo leesh lisixati cayni اlficli ficilkii aan la cilaynin hadda fiiri laawada laawada waa ficil maadi macnaha waa asturmay waay liwaadan waxaa la yidhahdaa qofka markuu meel jiira isku laabo ou dadkii ka qarsoomo marka fiiri laawada hadda lama dhihin waawdaas laa wada a alif looma bedelin oo ficilka ku jirto marka liwaadan ficilkeedii aa lagu ximbaaro waxaa lee waawda masdarka liwaadan ku jiro liwaadan masdarba ha ahaado wa in subiqa bikasratin waawdi alifba ha ka dambayso oo shuruuddii hadda siyaama laga haya laakiin maadaama liwaadkan oo masdarka ah ficilkiisii oo laawada ahay aan waawdeeda alif loo badelin sidii saama e, waawdii ku jirta alif loogu bedelay yaa waxaa lagu leeyahy almasdaru tabacun lificlihi fain ucilat fi lficli ucilat fi lmasdar sideedaa lagu dhaafay wajaawara jiwaaran waqaawama qiwaaman waa lamid e, waxaa laleeyahay waxaala xiwalan wacaada almariidu ciwadan licadami alif wa bikhilaafi inan idhaahdo wa bikhilaafi naxwi wa bikhilaafi naxwi xaala xaala xiwalan waxaa laleeyahy had dirtaan xiwalantaas hadda ay ku jirtaa waawda xiwalan ay ku jirtaa ficilkeedina waa la cileeyo ficilkan xaala ah asalkeeda xawala uu ahay ficilkeedina waa la cileey marka waawdan maxaa loogu bedeli waaya oo xiyalan loo dhihi waay waxaa laleeyahy shuruudii ayna dhammaystirinoo wahiya waa in subiqat bikasratin kasrada ha ka horeysa alifaan ka dambaynin annagana waxaa nidhi inay kasrana ka horeyso wa bacdaha alifun marka xiwal masdarkan alifka ma dambayso sideedaa marka loo dhaafo xiwalan wacaada almariida ciwadan licadami alif ay bacdaha aliftii ka dambay laheedaa la wa raaxa rawaaxana waa lamid oo aydana waawda rawaaxan ku jirto ya looma bedelin licadami اlkasra kasraan ka hormarin liannahu hadda fiiri e, rawaaxan masdar waayahay alif waa ka dambaysaa ficilkeedi waa la cileey oo raaxa waawdii alifa loo bedelay laakiin hal shardi ay waysay oo an yakuuna qablaha kasratun ay weysan tahay ayib markaasuu ri waqala اclaalu fi ma cadima alif waxaa aada u yaraaday masdar alif ou ka dambaynin in lasii cileeya aad bay u yar tahay naxwu qowlihi tacaala jacala allahu lakum qiyama warsuquuhum oo suurati nisaa ku jirto fii qiraa'ati naafic bni caamir jacala allahu lakum qiyaaman haddii la yihahdo siyaaman ay lamid noqotay taas iswarsi ma laha oo in la cileeyo waaba waajibba liannaha subiqat bikasratin wa bacdaha alif wa hiya masdar taas waxa weeyaan qiraa'ado mashhuurka jacala allahu lakum qiyaama warsuquuhum laakiin qiraa'o kaloo sabciyaa jirto qiyaman la yidhi qiyaman waxay ahayd markaan inaan la cilayno qiwaman lagu keeno limaada liannahu waxaa lagu leeyahay wa in kaana masdaran wa masbuuqan bikasratan wa ucilat ficiluhu laakiin alifaan ka dambaynin qiyaman alifka ma dambayso shardigay waysay marka in la cileeya ma ahayn laakiin qaliil weeyaan in la cileeya waxaa lamid e ah qowlihi tacaala jacala allahu lkacbata albeyt alxaraama qiyaama linnaasi suurat lmaa-ida ayadana w qiyaman linnaasi tii hore unbay lamid tahay haddii qiyaaman la yiraahdo shuruudii ay buuxsatay in la celeeyo waajib wa qiyaman haddii la yiraahdana waa yar tahay liannahu waawdio qiwaman ahayd alifka ma dambayso intaas weeyaan washada tasxiixu maca istifaa'i shuruudi fii qowlihim washada waxaa shaad noqday atasxiixu in la saxiix yeela ma istifaa'i shuruud ayadoo shuruudda dhammaystirantay hiya masdar wasubiqat bikasratin wa bacdaha alif wa ucilat fii cayniha intii shuruud oo dhammaa laga helay marka wa maca daalika waxa weeyaan waa la baaqi yeelay fii qowlihim naarat dabyatu cawshibaa fiigtay niwaaran fiigid bimacnaa نفرت ayb fiiri hadirtaan niwaarantaas waa masdar kow masbuuq bikasratin wawdi wa bacdaha alif wa ucilat ficluhaa naara nayalad lama dhihin nawarad lama dhihin ficilkeedina waa la celay shuruudii oo saama siyaaman ku jirto o dhan baa laga helay wa maca daalika niwaaran aliri niyaaran lama dhihin qiyaastii waxayd niyaaran in la yidhaahdo marka shaad bay noqotay walam yusmac lahu nadiir buu iri ibnu hishaam iyadoo kale wax lamid ee lama arkin iyadoo shuruud u dhammaystiran tahay oo haddana waawdiya aan loo badelin halkaas kelimo mooye wax kale lama hayo athaalithatu midda saddexaad waxa weeyaan an taqaca caynan inay dhacdo cayn macnaha xarafka labaad an taqaca waawdi inay dhacdo caynan lijamcin inay cayn u noqoto jamcigo saxiixi laami wa qablaha kasratun wa hiya fi lwaaxidi mufradka markay ku jirtana imaa mucalatun inay tahay naxwa daarin wa diyaarin wa xiilatin wa xiyalin wa diimatin wa diyamin wa qiyamatin wa qiimatin wa qiyamin wa qaamatin wa qiyamin wa shada xaajatun wa xiwaj ayb hal mid baan hadda ka fiirinaynaa an taqaa caynan lijamcin saxiixi laami hadda waxa weeyaan jamcii diyaar wa diyaar jamcu daarin wa jamc horta waad haysataa ko kelimadan diyaarta ah asalkeeda daar bay aheedoo dawar bay ka timide waxa weeyaan caynta waxaa ka taalla waaw an takuuna caynan lijamcin saxiixi laami hadda kelimadan daar waxa weeyaan laamtu waa ra'da ra'dina min xuruufi sixay ka mid tahay ayib marka waxa weeyaan waa isim caynta ka jiran marka jamaciisa oo diyaarka ah waawda ku jirtay ya-a loo bedelay asalkeeda waxay ahayd diwaar marka diwaar iyo siyaama isku mid oo markaa siyaam baa la yiri diyaar sida siyaam loo yiraha diyaar loo yiri liannahu waawdi caynta oo jamciyay ku jirtaa jimcina waa saxiixilaam inta kalena ugu qiyaas qaado wa xiilatin wa xiyal wa diimatin waa daruurtii wa diyam wa qiimatin wa qiyam wa qaamatin wa qiyam eh, qaamatin macnaha haddii la jamci tago eh, ayadana qiyam baa lagu jamciya marka laba jamca isku darsamay qiimo oo shaygii oo macnaha wanaagsan oo qiimo leh jamciisa qiyam baa lagu jamciye wa qaama oo istaag en qiyam baa lagu jamciye wa shada xaajatun wa xiwaj baa ashaad noqday fiiri hadeertaan xaaja jamciisa waa xiwaj marka xiwaj hadda fiiri waxa weeyaan waa kelimo oo jamaca cayntana waaw ay ka jirto qablahaa kasratun marka in ya loo bedelo xiyaji la yidhaahd ay ahayd mala dhihina sideeda lagu baaqi noqda marka imaa mucalla markii laleeyahay waxaa lagala jeedaa hadda daar waa la cilay waaw asalkeedii wuxuu ahay dowr marka waawdi waxa weeyaan waxaa loo bedelay alif daar baa layidhi marka waa mucalla waa taas wa hiya imaa mucalla ko wa imaa shabiihat bilmucallati mida la cilay bay shabahdaa oo maxalkay ka shabahdaa wa shardu اlqalbi fi hadihi midan mushabiiha bilmucale waxaa u shardiya an yakuuna bacdaha fi ljamci alifun inuu ka dambeeyo fiiri ka sawtin wa siyaatin wa xawdin wa xiyaadin wa rawdin wa riyaadin weeyaan sawt hadda waawdaas lama cilaynin laakiin fii mowdici daar ay ku jirtaa oo in la cileeyay ahayd saas unbaa baa loo jeeda hadda iyada lama cilaynin mucala ma aha laakin shabiiha bilmucala fii mawqicihaa wa makaaniha ka shabahda marka mufradka sawd waawgeeda lama badalayo liannahu sabab loo badel lama laakiin jamciyaa laga hayaa wa siyaad asalkeeda waa siwaad bay ahayd siwaad marka waxa weeyaan waa jamc wاlwaaw masbuuqa bkasra wa bacdaha alif sidii siwaam oo kalon siyaam u gudina siyaad loo gudo xiyaad wrawd riyaadun waa lamid fa in faqadat haddii suxixat ilwaaw ayib fain fuqidat ay alif oo bacdaha aliftii haddii la waayo oo alif gadaasheeda dhacen suxixat ilwaaw naxwu kuusin wa kiwazatin wa cawdin bifatxi awalihi lilmusini min alibili waa ratiga duqa cawdin wa ciwadatin wa shada qowluhum thawru wa thiyara tan waa iska muuqataa hadda kiwaza waa jamac caynta waaw ay ka taalo masbuuq bikasratin laakin laysa bacdaha alif oo lama dhihin kiwaazatin lama dhihin maadaama alif la waayo gadaasheedo sidii siyaad alif ay kaga dambaysay markii la waaya sideeda lagu baaqyeelo wa kiwazatin wa cawdin wa ciwadatin wa shada qowlum thawru wa thiyara thawr hadda fiiri mufradkii waa muctalcayn bilwaawo waxay ahayd jamci in la yihahdo thiwaratin in la yidhaahdo liannahu waawdii wa in subiqat bikasra lakin laysa bacdaha sidii kiwaza loo yiri in thiwara la yidhaahday ahayd marka shaad bay noqotay oo waawdii oo sababtii lagu cilay lahay oo aliftii ka dambaysa waaysa oo haddana lasii cilay waay wa tusaxaxu lwaawu in taxarakat fi lwaaxidi waawdi waa la saxiix yeela haddii in taxarakat waawdi hadday xarakowdo fi lwaaxidi naxwu tawiil waay hadda fiiri waawda tawiil ku jirto cayntay kaga jirantahay kelimadii waana waana mutaxarika waxay ahayd waawdan tawiil ku jirto in in alif loo badelo layihah taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu in la yihahda ay ahayd taas haddii la yidhaahdo oo waawdii alif loo badelo haddana ya iyo waawdii oo reebana kulmaayo midkood in la gooyo noqon lahayd marka mushkilaa meeshaas ka imaanay markaasaa la yidhi waawgaas mufradka haloo dhaafo mufradka haddii loo dhaafay jamcina waa la dhaafay tiwaal tiwaal hadda fiiri waxaa laleeyahay waa waawa caynta ku jirto wa masbuuqa bikasra wa bacdaha alif mana la cilaynin ee waawnimadeeda lagu baaq yeelay sababtana waxay tahay haddii eh, asalkeedii aa la raacsin oo mufradka ahay maadaama mufradkii wahwa mustaxiqu liliclaal lam yucal jamcina waa la dhaafay لأن الجمع تبع لمفرده وشhد qول أنyف بن زyان الطائي wxuu ri تبين لي أن القماءة ذiلة وأن أعزاء الرiجاaل طyاalha uu yiri waxa weyaan shaad bay noqotay تبين lii waxaa i cadaaday أن القماءةa gaabinto ذiلة inay tahay inay dulinimo ay tahay qofka inuu gaaban yahay wa ana cizaai rijaali ragga kuwa ugu casiisana tiyaaluhaa kuwa dhaadheer inay yihiin tiwaaluhaa ou ka rabaa eh, qad akhtaa fi dalika liannahu gaabninta iyo dheeraanta dulli mid ah ma jirto liannahu qofka laguma cayo wax awoodiisa ka baxsan ilaahay baa saa u abuuray laakiin dadka waa iska jecel yihiin qofka inuu dheer yahay gaabinta waa laga jecel yahay laakiin qofka gaabin gaabin laguma caynay laakiin nin jaahiliya waa fii maa yadharu li marka fiiri tiwaaluhaa meeshii laga rabay u waawda cileeyey oo wuxuu ka dhigay sida siyaamta oo kaleo tiyaaluha uu yidhi wa qiila minhu waxaa kamid aha layidhi assaafinaat aljiyaad oo asalkeedii waa jiwaad bay ahayd baa layidhi asalkeedii jiwaad bay ahayd oo waxaa laga keenay jawaad maadaama mufradkii ay nabad gashay inay jamacina nabad gashay aheed oo hadda jawaad lama cilaynin in jiwaad la yihaah bay fardihii u wanaagsanay marka waxay la noqonaysaa tiwaal iyo tiyaal oo kale waqiila qiila waxaa layihi jamcu jayidin waaye laa jawaad maba ah jiyaadkan waxaa laga keenay jayid in la cileeya mufradkii waa cilaysan yahay marka jiyaad in la cileeya sax bay ku noqona marka jayid iyo jawaad labadaba wanaag waa wadan yihiin laakiin kan waxa weyaan faras magaciisa eh, faras waa jawaadka jayidna waxaa weeye shayga wanaagsan w ayib wa taslamu lwaawu in cilat laamu lmufradi eh, tan waxaa sii daba raacsan uu yihi wa taslamu lwaawu waawdu way nabadgelaysaa in ucilat laamu lmufradi mufradka laamtiis haddii la cileeyo waawdan caynta ay taalo lama cilaynayo kelima keligeed laba cilan la iskuma keenayo ka jamcu rayaan iyo wajawin waay bitashdiid اlwaawi fayaquulu waxaa laleeyahay riwaa wa jiwaa fiiri hadirtaan hadda riwaa waxa weeyaan fa yuqaalu jamceedi rayaan rayaan waxa weeyaan waa mfrad لأنه ka jamci rayaan rayaanka hadda jamac ma ah laakiin asiga jamci riwaa lagu jamcinaa rayaan waa baabka ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan uu nabiga yiri macnaha baabka laga dhargo biyihiisa wa ayib marka rayaan hadda markaa fiirisid waxaa leeyahay rayaan tacliila la geliyey markii la jamcinay waawdi sideeda lagu soo celiyey ilan rayaan row row rowyaan ay asalkeedi ahayd اجتمع الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون فقربت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء فصارت ريان طيب marka jamciisa fiiri riwaa markii la yidhi yadii dambaysay hamsadaasaa loo celiyey liannahaa bacda alif ay timiday marka laamti waa laga cileeyo yadii rayaan yadii labaad waxaa loo bedelay hamsadaas oo riwaa ku jirto aliftaana jamaca wato waawdi labadiiya oo laysku shiday mufradkii yadii horaysan waaway noqotay waawdeedii marka waa la baaqi yeelay fa yuqaalu riwaa riyaa lama dhihin liannahu macnihii baa isbedela riyaa haddii la yidhaahdo istusay noqonaysaa tana riwaana waxa weeyaan waa waa biihii oo laga dhargo ayib marka waawdi fiiri hadirtaan hiya waawun masbuuqatu bikasra bacdaha alif wa maca dalika turika iclaaluhaa looma bedelin liannahu ficilka isimka ay ku jirto yaa awal laamta laga cilo yadiisi hamse loo bedelay marka laba cilo meeshii ma kulmi karaan wajiwaana waa lamid ayb lianlaa yatawaala iclaalaani laba iclaal saynu u xariirsanin wakadalika ma ashbahahuma ayb alraabicatu an taqaca waawda inay dhacdo weeyaan arafan raabicatan arafan inay dhacdo kelimada inay afalaadka inay horta araf ay dhacdo aakhir kelima ay dhacdo raabicatan xaal ay tahay mida afaraad iyo fasaacidan inay waawdi markii ya loo badala waxa weeyaan inay kelimada aakhir ka gasho xarafka afaraadna ay noqoto iyo wax ka dambeeyo xaraf shanaad xaraf lixaad ay noqoto fa taquulu waxaad leedahay caطawtu min caطa wa zakowtu min zaka fa idaa jiئta bilhamzati hadda caطa haddii la yidhah caطawtu waawdi hadirtaan raabic kuma jirto thalith waa cayn iyo taun baa laga sabqiyey zakana waa lamid laakiin taas looma jeedo fa idaa jiئta bilhamzati haddaad la timaadid aw itadciif shidid haddaad la timaadid qulta waxaad leedahay acطaytu wa zakaytu fiirt markii ay ay waawda thalith aheed waawnimadeeday ku baaqi noqotay acطawtu iyo zakowtu laakiin raabic markay noqotay acطaytu ali asalkeeda acطawtu wa zakawtu ay ahaan lahayd markii hamse la geliyey ficilkii waawdi raabicay noqotay shuruudii ay buuxisay waawdi ya-a loo bedelay actaytu zakaytu markii la tadciifiyey oo la shiday kelimadii zakaa ahayd zakaa markii la yiri waawdi waxa weeyaan ya-a loo bedelay raabicay noqotay marka waxaa la yihi actaytu wa zakaytu wa taquulu fi smi lmafcuulina waxaad leedahay mucطayaani wa musakayaatin aada leedahay mucطayaani laba wax la sii weeyaan wاlwaaw laam bacda bacda fatxin inqalb kalmucطayaani yurdayaani wa wajab fiiri markaan mucطayaani hadda waxay tahay mucطawaani ay asalkeedii ahayd waawdi marka maxay noqotay miim iyo cayn iyo ta ayada raabicay noqotay waawdi markii raabica noqotay ya-a loo bedelay mucطayaani wa musakiyaani xamalu lmaadi cala almudaarici fiiri maadigina waxaa loo qorayaa ya acطaa haddii la yidhaahdo ya baa loo qoraya hadda fiiri waaw aydoo waawna aheed oo in alif loo qoro ay ahayd ya baa loo qoraya liannahu mudaarica lagu ximbaaro yucطii waxay noqonaysaa waawdi yucطi wu haddii la yidhaahdo waaw masbuuq bikasra noqonaya in loo bedelo laakiin sababta oo waawd loogu bedelay mudaarica laga haya laakiin maadiga lagama hayo markaasaa layidhi baabka inuu hal jiha iskula wada awgeed baa maxamalu lmaadi cala lmudaarici ayb wasmi lmafcuuli bay ku ximbaareen cala smi lmafaacili isimka mafcuul waxaa laleeyahay almucطaa waawdaas oo raabicada ku jirto waxaa loo badelaa ya baa loo badelayaa liannahu isimka faacil almucطi waaye isimka faacil sababta waawda loogu bedeli lahay liannahu masbuuq bilkasra isimka mafcuul lagama hayo tiyaa lagu bedelay fa ina kula minhumaa mudaarica iyo isimka faacil qabla aakhiri kasratun aa mudaarica yucطi waaye isimka faacilna almucطi waay bkhilaaf ismi اlmafcuul almucطى wa bkhilaafi اlmaadi acطى kasra kama horeyso ayib wa sa'ala siibaweyhi alkhaliil buu weydiiyey can wajhi iclaali tagaazayna tagaazayna wa tadaacayna maxaa waawda oo tagaazowna asalkii ahayd iyo wa tadaacowna ahayd maxaa ya loogu bedelay maca ana almudaarica لا kasra qabla aakhirihi fiiri mudaarica hadda yatagaazaa ala leeyahay oo marka yataghaazi ma aha marka maadigan maxaa waawdiisa ya loogu bedelay mudaaric lagu ximbaara lama haayo eh fa ajaaba wuxuu ku ajiibay khaliil oo sheekh axmed sheekh khaliil ibni axmed la yiraahdo oo siibaweyhi shiikhiisi ah biana aliclaala in kelimadan la cileeya habata qabla majii'i taa'i ficilkan tadaaca intayna daalka imaan ta'da intayna imaalin yaa waawda ya loo bedelay fii awalihi wahwa hwa gaazaynaa wa daacaynaa fiiri xamlan calaa nugaazi wa nudaaci liannu ghaazayna ghaazaa yugaazi mudaarica waa hoos dhigan yahay haddii ta'da laga daayo ficilka hadduu faacala yahay oo usan taa-u eh, dheeraad awalka ku wadanin mudaariciisa wuxuu ku imaana kasra maa qablahu ghaaza yugaazi daaca yudaaci bay ahayd iyadoo saas ah oo marka in waawdi in ya loo bedelo sababa loo haya liannaha masbuuqa bikasra waaw oo daraf ah, taallo oo kasra ee ka horeysa lama dhaafi karo markaasaa la yidhi nugaazii alayiri ayadoo sidaas ahayd baa ta la geliyey marka mudaarica takaazaa marka la yihahda ma hoos dhig maayo laakiin isagoo hoos dhigan aa laga keenay xukumkii hore qabla dukhuuli ta ayaa loo baaqyeelay saasuu leeyahay waxaa marka wuxuu leeyahay fa ajaaba biana aliclaala habata qabla majii'i taai fi awalihi wahwa gaazaynaa wadaacayna xamla calaa nugaazi wanudaaci huma istusxiba Ah, midkan sababta in waawdi loogu bedelayo aan la haynin yaa waxaa laga keenay midkii in la bedelo waawdiya sababtiisiya kan layska soo dhexgeli buu leeyahy waa iska ijtihaad alkhaamisatu an taliya kasratan kasra waawdiya an taliya alwaaw kasratan kasra inay xariirto waay wahiya waawdina saakinatun ay tahay mufradatun haddana ay ku jirto mufrad waaw saakina ah oo masbuuqa bikasratin wa hiya fi smin mufrad aa lagu leeyahay ayib markaasaa lihi naxwu miisaan wa miiqaat waay miisaan ya-diisa asalkeeda miwsaan ay ahayd liannaha min alwasni miimtan waa zaa'id laakiin waaw bay kelimada ku bilaabataa waaw markaan ay kasra ka horeyso fismin mfradna ku jirto miwsaan iyo miwqaat miwqaat min alwaqti waaw baa ay leedahay markaasaa waxaa la yidhi waawdiya ah loo bedelo miisaan wa miqaat bikhilaafi naxwi siwaan oo wicaau shayi ah sinwaan ma aha siwaan iyo wa siwaar iyo wajliwaad waa khilaafsan tahay iyo wacliwaad liana alwaawa fiihimaa mukarara ayb marka waxaan idhaahdaa naxwu siwaan inan idhaahdo waay siwaan waawda in la shido oo markaa la yidhaahdo wa siwaar in la yidhaahdo iyo wajliwaad iyo wacliwaad in la yidhaahdo macnaha annaga waxaan idhi saakinatu mufrada mufradadaas anaga marka hore macniyada waan ku khaldano isim mufrada ku jirtaa ma saakinatu mufrada macnaha keligeed ay tahay waaw kale ay la jirin saasaa lagala jeedaa fahmigeedni hore khalad buu ah. saakinatu mufrada macnaha waaw keligeed kelimada waaw keligeed ku ah oo waaw kale kelimada ayna kula jirin siwaan iyo siwaar iyo ijliwaad oo israacu libli fi sayr lagala jeedo iyo wacliwaad iclow watawati sarfiga nagu soo dhaaftay oo faraskii oo dharaan ahoo la fuulaa la yidhahda lianna alwaawa fiihaa ama fiihimaa inaan fiihaan idhaahdo waa meeshaas ma adri waxba lianna alwaawa fiihaa mukararatu laa mufrada fiiri siwaan laba waaw isku shidan siwaar laba waaw isku shidan keligeed ma haddii la bedelo waxaa soo baxayso waaw kale hadana soo baxayso labadii hadana yah loowada bedela ma dhihi karo eh, masaladaas waxay rabtaa icaadata nadar siwaan hadday shidan tahay oo waawdeeda ay shidan tahay iyo siwaar siwaar hadday tahay ishkaaliyad ma laha kulligood waa wada shidan yihiin hadday siwaan iyo siwaar ay tahay oo ay shidnayn eh, ishkaali baa imaanaya markaas laakiin inay shidantaan ku wada qaadanayna hadda inan muraajacay u baahan tahay asaadisatu an takuuna waawdi inay noqoto weeyaan laaman lifucla isim oo mufrad oo fucla ku yimida ceyntiisa waawga inay dhacdo bidami la akhriyo sifatan xaal ay tahay kelimo oo fuclaa ah oo mufrad ahoona sifa ah hadday ceynta waaw ka gasho waawdaas waxaa loo badelaa ya baa loo badelaa ayb naxw dunya wa culyaa waay hadda dunya iyo culyaa waa sifo waxaa waay dunya midii dhoweed culyaa midii saraysay alaleeyahay waa sifo koow oo weliba xataa ismu tafdiil ay la macno tahay dunya bimacnaa adnaa min kada ayib marka dunya waa fucla asalkeedi waxay ahayd dunwaa wa culwaa ay ahayd liannaha min addunuwi w alculuw fiiriya asalkeedi waxa waa waaw bay ka timid marka waa fucla oo sifa a ay cayntana ay ka taalo eh, an takuuna laaman laaman waawda waawda laamta ma taa caynta ma taale laamtay taala fiiri addunuwi haddaa tira daal iyo nuun iyo waawda waawda waa waa laamtay taala marka laamti baa waxa weeyaan waaw taalo waxayna ku jirtaa isim oo fuclaa oona sifa ah waawdi waxaa loo badalayaa ya dunyaa wa culyaa alileh asalkeed dunwa wa culwa bay ahayd naxwu qowlihi tacaala inaa zayana asamaa dunya dunyaa io wa qowlika a tiri lilmuttaqiina adarajat اlculyaa iska mithaal wa wa amaa qowl xijaaziyiina reer xijaaz waxaa weeyaan dhulkan maka iyo madiina iyo jidda iyo dhulkaasa jida ah layihahda xijaaziyin cagsigooda xijaaz haddii layihahdo najdi baa kasoo horjeeda oo dhulkan kala waay eh, wa amaa qowl xijaaziyin alquswa ay yidhaahdeen fashaadun qiyaasan liannahu waa fucla oo sifa a laamtana ay waawul ka taalo qusya in la yidhaahday ahayd marka iyadoo in ya loo bedela ay aheedaan waawdeeda lagu dhaafashaad saasay ku noqotay fa yasixu isticmaalan in la isticmaalo way ku ansaxday nubiha bihi calى ana alasl alwaaw waxaa loo isticmaalay quswa kelimadan gaarkeeda inay asalkeedii eh, eh, lagu baraarujiyo kamaa fi istaxwada walqawad siday ahayd id ilqiyaasu aliclaalu waay hadda istaxwada iyo qawad in waawda ku jirto in la cileeyo ay ahayd oo istixaada iyo iyo qaada in la yidhaahdo liannahu waa xarfu cila kan hore waxaa loo cilayna istaxwada waxaa leeyahy xarfu cilo oo xarakaysan maa qabligiisna xarfu saxiix saakin ou yahay lama ogolo waawdi kasrad in laga qaado xadi la geeyay ahayd waawdina alif loo bedelo lama yeelin qawadna taxaraka xarfu cinti wafatax maa qablahu bay ahayd lama cilaynin laakinahu turika tanbiihan cala alasli sidii istaxwada iyo qawada waawgeeda aan loo cilaynin yaa quswaana waawdeeda aan loo cilaynin meeshaasay munaasabada ka timid wa banuu tamiim yaquuluuna waxay leeyihiin alqusyaa cala alqiyaas reer banuu tamiim oo najdi degan ayaga waxay leeyihiin alqusyaa qiyaastii ay fiirinayaan laakiin isticmaalkoodii kelimadaas waa yar tahay fa in kaanat fuclaa isman lam tugayar ka xuswaa isma mowdicin marka waxaa fahmaysaa fa in kaanad fucla isman hadday noqoto hadday wasfi ku noqoto waawdi ya-a loo bedelay hadday ismi noqotay wasfi een lam tugayar waawdi lama bedelo ka xuswa oo kale weeyaan oo ismu mowdicin ah marka xuswa magac makaan makaan magaciisa waay marka xuswa waa fucla oo laamtina ay kaga taalo maxaan ku ihaha waaw marka lama dhihin xusyaa lama dhihin liannahu isim waaye wasfi ma ah ka qowlihi shaacirka qowlkiisa adaaran bixuswaa hijta lilcayni cabratan famaau lhawaa yarfadu aw yataraqraqu marka wuxuu leeyahay adaaran guri mi oo bixuswa meesha la yiraahdo ku yaalo maad hijta lilcayni ishi aad kicisay cabratan oohin aad ku kicisay yani markii aad aragtid daar ama guri ku yaala meel xuswa la yiraahdo markaad aragtid maa ishaada biyo kasoo daateen famaau lhawa jacaylka biyihiisa yarfadu yani ishi way angegtaa aw yataraqraqu ama ilinta way ku taagan tahay ma daato marka ninkan malaha oohintiisuu tuhmaa wuxuu leey waxaada jacayl ma ah jeedada xuswa yaa lagala jeedaa u macnaha waawdi ku baaq yeelay asaabicatu an taltaqiya hiya walyaau fi kalimatin waaxida eh, an taltaqiya hiya macnaha waawdi iyo walyaau fi kalima wasaabiqu minhumaane saakinun ou reeban yahay mutaasilun sukuunkiisan asal ay tahay daatan wa sukuunan macnaha meesha uu joogane kelimadii waawnimadi saxay ku tahay sukuunnimadana mid caaridu ma aha wayajibu xiinaidin idqaamu lyaai fi lyaai mithaalu dalika waa tii weligeed aan soo dhihi jirnay ida اjtamaca alwaawu walyaau wasabaqa axadumaa bisukuuni tuqlabu lwaawu yaaan wa tudqamu alyaau fi lyaai qaacida oo iclaal lagu yaqaano waa ayb markaasaan waxaan iriyay mithaalu dalika fima taqadamat fiihi lyaau waw iyo ya kulmay oo yadi horeysa horeyso waxaa kamid ah sayid wa mayit asluhumaa saywid wa maywit bay ahayd liannahu eh, marka fiiri saywid hadda maxay noqotay waa ya iyo waaw fi kalima waaxida ku kulmeen ko eh, wa sabaqa axaduhumaa bisukuuni ya-di waa reeban tahay waa labo sukuunkeedana asalay ku tahay oo maaha mid oo caradad oo licila u timid ma ah marka waawdi ya u bedel markaad ya u bedel sayid ay timid adqim ilya fi lya sayid nayidna waa lamid wa mithaalu fi ma taqadamat ilwaaw haday tii hore waxay ad yadi hormartay hadday waaw hormarta tayun wa walayun waa masdaraa tawaytu walawaytu ama eh, ama tawayta walaweyta fiiri markan hadda dawaytu soo qaado dawaytu maxay tahay waa hal kelimo oo labadi halkii kelimo waaw iyo ay kuwada jiraan ayib ayib eh, marka hadda iyagan looma jeedo dawaytuda wa asluhumaa tawyun wa lowyun waaye ayib marka tawyun markaa tira asalkeedii hadda daweytu walaweytu waa ficil lama rabo isimkoodii maxuu noqonaa dawyun iyo walowyun ou noqonaa maxay noqotay marka waaw waaw iya oo hal kelimo iskula jiraan waawdina ay horeyso saakinna ay tahay sunkiinkeedana asal ay tahay marka waxaa lagu leeyahay aqlib ilwaaw yaaan fa adqim ilyaa fi lyaa fa saara tayun wa layun ويجب tasxiixu waa baa waajiba in من min kalimatayni laba kelima hadday ku kala jiraan naxwu yadcuu yaasir wa yadcuu ninkan wuxuu u yeeraya yaasiran ayuu u yeeraya hadda yadcuu waa waaw yaasir ya-deeda isku xigto laakiin laba kelimaay ku kala jiraan waawdana yadcuu bay ku jirtaa kelima a yaasirna yadina yaasir ay ku jirtaa wa yarmi waacidna waa soo shardinay markii waawda loo bedelayo inuu midkooda hore uu reeban yahay hadduu mutaxarik noqdo maya naxw طawiil wagayuur oo kale weeyaan طawiil hadda hadaa tiraahdo waa hal kelima oo waaw yaa iskula jiraan laakin alawal laysa bisaakinin waawdu waa xarakaysan tahay haddii in xarakada laga qaado laysku idqaamo waa goonigeeda lakin hadda layskum idqaami karo hayuurna waa lamid litaxaruki saabiqi midka horaa xarakaysan ama ma ahan ma xarakeysane waa licaaridi daati waawdan waawnimo asal uma aha naxw ruuya mukhafaf ru'ya oo kale waay hadda fiiri ruuya haddaad tiraahdid waa kelima keligeed oo waaw iyo ay caloosha kaga jiraan waawdina ay reeban tahay marka in laysku idqaamo ruya lama dhahay leesh lianna waawdan ma aha waawnimo asalku ma aha laakiin caarid waawnimadi waa u timid ee asalkeeda hamse eedu ru'ya ay ahayd marka waawdan waaw asal ee ma aha aw caaridu sukuun ama sukuunkii baa yimid oon asalkii ahayn naxwu qawya aa la yidhi qawya meeshii laga rabay baa qawya takhfiifan loo yiri waawdi marka reebnaashadeeda reebnaan asal ee ma ahna waa mid caarid a litakfiif usoo yimid fa ina aslahu alkasru qawiya ثuma inahu sukina litakfiif kamaa yuqaalu fi calima calma si loo yiraahdo waa luga oo inqarada tadirtaan aan lagu hadlin waay ayb intaas waxaa weeyaan washada waxaa shaad noqday camaa dakarnaa waxaan soo sheegnay waxaa shaad ka noqday oo ka baxay thalaathatu anwaacin nawcun ucilan nooc la cileeyey oo waawdiya loo bedelay walam yastawfi shuruuطa shuruudin aan dhammaystiranin ka qiraa'ati bacdihim in kuntum liru'yaa tacburuun ru'yaa hadda fiiriyaa bilibdaali liruyaa dheh anigaa kaa khalday qiraa'adan kale waa in kuntum liruyaa liruyaa ra waa shidan tahay liannahu alif ilaamaa lagala sabqiyay ya waa la shiday bilibdaali wاlidgaam fiiri ru'yaa ay ru'yaa waawdi baa hamse loo bedelay markaasaa waawdi ya loo bedelay yadi yadii lagu idqaamay ru'yaa saasay ku timiday marka shuruudi ma haysato oo asalkeedii ru'ya bay ahayd hamso way ahayd hamzadina haddii laga qaaday waawdii oo hamsadii waaw loo bedelay waawnimadii asalkuma aha ee asalkeeda hamsay ka timiday sidii hadinta aan soo sheegnay ahayd in la eclaaya ma ahayn wa nawcu midka labaadna suxixa waa la saxiixya maca istiifaa'iha naxwa daywan wa ay wamu wa cawa kalbu cawyatan wa rajaa ibnu xaywa daywan hadama aqaan macnaheeda ina qawaamiista aan ka fiiristay noqonaysaa waxa weeyaan wa aywamna waxa weeyaan waa jamcu yowm ayaamna waa lagu jamciya aywamin qasi qaliil macnaha ama maalin maalinimadeeda makasantay waa wa ayib kalbu cawyatan wa rajaa ibnu xaywa hadda xaywa iyo cawya iyo daywan iyo aymun waxa weeyaan waa waaw iya oo kulmeen kelima keligooda ku kulmeen asalna ay ku yihiin midkoodna ou hoos ou reeban yahay sukuun asli ah waxay ahayd in la wada bedelo daywan oo layidhaah in dayan in la yidhaahday ahayd oo ya waawda dambe ya loo bedelo aymuna saas waa cawyatan cayatan in la yidhaahday ahayd xaywa in xaya in la yidhaahday ahayd ama liilbaasa looga tagay almuhim shuruudii laysku idqaami lahay waa laga hayaa oo labadii kelimada wasadkeeda ku kulmay sabaqa axaduhumaa bisukuun sukuunkooda iyo meeshana asal ay ku yihiin in la wada bedelay ahayd aydna shaaday noqotay wa nawcun ubdilat fiihi lyaau waawan fiiri shaadnimada waxay ahayd awalkii horo waawda in yaa loo bedelay ahayd waxaa shaad noqday in yadi waaw loo bedelo wa udqimat ilwaawu fiiha fi lwaawi naxwu cawa iyo wanahuwun can اlmunkar naxwu cawatin wa nahuwun ama nahuwin la yidhaahdo waa un hadba craabta wixii ka horeeya waa hadda fiiri cawa asalkeeda caywa bay ahayd waxay ahayd waawda in ya loo bedelo caya lagu keeno lama keenina yadiya waaw loo bedelay waawdiya waawda lagu idqay naxwun nahuwunna waxay ahayd asalkeedii nahuuyun ay ahayd marka in ya waawdi ya loo bedelo oo waawdi markaa yadi yadi lagu imaado nuhuyun la yidhaahdo yay ahayd lama samaynin marka saddexdaas qaacidadii aan soo dhignay khilaaftay buu ku yiri athaaminatu midda sideedaad an takuuna waawdi inay noqoto weeyaan laama mafcuulin mafcuul laamtiisa inay dhacdo mafcuul laamtiisa waxa weeyaan wasanka mafcuul wixii ku yimaado oo waa maxay oo laamta ugu dambeysa xaraf ugu dambeeyo aladii maadihi calaa facila maadigana uu facila ka yimid bikasri cayni naxu radya fahuwa mardiyun wa qawiya calaa zaydin maqwiyun calayhi washada qiraa'atu bacdihim marduwatun ay yidhaahdeen hadda fiiri waxaa lagu leeyahay haddii uu isimka ku yimaado calaa zinati mafcuul waa isimka mafcuul oo thulaathiga ka yimaado dhan waay laakiin ficilkiisa maadina ou yahay facila ou ka yimid hadda fiiri mardiyun asalkeeda marduyun ou ahay qawiyana maqwuyun ou ahay mafcuulun aa la rabaa in lagu keeno marduwun iyo maqwuwun aan dhaha maqyuwun adiga waaw baa ugu dambeeya marduwun yay ahayd marka waxaa lagu leeyahy waawdaas ugu dambayso marduwun waawdaas ugu dambayso ya u bedel marduuyun ay noqotay markii marduuyun noqotay waxaa kulmay waaw iya wa sabaqa axadumaa bisukuuni waawdii labaad hadana ya u bedel waxay noqotay marduyun haddana daadkii damadiisii kasra u bedel litasaxalya mardiyun saasay ku imaanaysaa marka mardiyun waxaa loo celeyay liannahu ficilkiisii maadiya facila ahay radiya buu ka yimid haddii dacaa ay tahay madcuwun a laleeyahay oo macnaha madciyun lama dhahayo liannahu dacaa facila ma aha haddii ficilka maadi facila uu yahay laamtiisana waaw ay ka degto waawdaas ya a loo badala waxay ka laasiminaysaa waawgii mafcuulka isimka mafcuul waawga watay hadda fiiri haddaad tirahda maqtuul waawda maqtuul oo laamta ka horeyso waxaa wata isimka mafcuula wata kelimada kuma jirto marka waawdii oo laamta dhacday oo ya loo bedelay iyo waawdii zinatu mafcuul ku jirto masdar isimka mafcuul oo watay labadii waaw markaa midii dambe ya loo bedela ti ti kalena waxaa loo bedelaya idana ya baa loo bedelaya markaasuu uri fa in kaanat caynu اlficli maftuuxatan isimkan mafcuul ku yimiday maadigiisii haday caynta ka fatxisan tahay wajaba tasxiixu inaan waxba la cilaynaa waajibe naxwu maqzuwin wa madcuwin madcuwun wa maqzuwun aada leedahay asalkeeda waxay ahayd maqzuwun marka waa xarfaani mutamahilaani sabq axadumaa bsukuni fayudqam اlwaaw fi lwaawi maqzuwun wamadcuwun wax lama tasxiixinana waa laysku idqaamay washada اlclaalu sidan oo kale in lagu cileeyo waa shaad noqotay fi qowli cabdilyaguuth اlxaariثi waqad calimat cirsii mulaykatu ananii ana laythu macdiya calaya wacaadiya uu yiri waqad calimat cirsii way ogaatay buu yiri gabadhay arooskayga ahayd oo mulaykatu ahayd ananii aniga ana laythu inaan ahay libaax macdiyan marka laygu soo duulo calaya aniga dushayda iyo wacaadiyan markaan duulaya labada joorbo haddii difaac la yiraahdo iyo weerar haddii la yiraahdaba labada in libaax ahay baan ogahay macnaha marka cada cadaa macduwun ou ahay wa aclil eh, wsaxix اlmafcuula min naxwi cada wacalil in lam takun eh, tataxara ajwada may ahayd marka waxay ahayd hadda cada iyo ghaza iyo daca waa isku mid sidii makzuwun wa madcuwun wa macduwun in la yihahda ahayd markaasuu cileey oo waawdii dambe u ya u bedelay markaasee ya i waaw baa kulmay waawkii kale ya loo bedelay maa qabligoodaa la kasriyey oo wuxuu ula dhaqmay kuwii hore oo kale wataasicatu an takuuna waawda inay noqoto laama fucuulin fucuul laamteeda jamcan xaal uu yahay naxw casaa wa cusiyin wa qafaa wa qufiyin wadalwa wadalwun wadalwin waduliyin in la yidhaahdo fiiri hadeertaan laama facuulin fucuulin asalkeedii casaa jamaceeda cusuu wun ay ahayd oo fucuul waay oo laamtii yaa waxaa ka gashay waaw markii waamdi laam ka gashay waawdii dambe waxaad u bedeshaa yaa u bedel markaad u bedi waxay noqotay cusuuyun ay noqotay waaw iya kalaa kulmay haddana oo sabaqa axadumaa bisukuuni waawdii labaad haddana yaa u bedel yadi yadi ku idqaam cusiyun ay noqotay cisiyunna waa jirtaa oo oo macnaha jamceedii ah laakin waxaan umalaynaa laba jamca inay leedahay waqafa qufiyun iyo wadalwin duliyunna waa lawada mid watasxiixu shaadun weeyaan in cusuwun la yidhaahdo oo labadoodii waa la baaqi yeela shaad weeyaan qaaluu waxay yidhaahdeen ubuwun wa ukhuwun wa nuxuwun jamcan linaxwin wa huwa اljihatu wa nujuwu biاljimi jamca linajwin wa huwa asaxaabu aladii haraaqa maahu wa bahwun wa huwa almasdaru ay almuqadam amaama albeyt wa buhuwun bahwun wa buhuwun ayib fiiri markan hadda ubuwun asalkeeda waxay ahayd ubuwun fucuulun ay ahayd waxay ahayd markan in waawda dambe ya loo bedelo markaas waawga kalena ya kale loo bedelo labadii ya laisku idqaamo oo ubiyun ay timaaday aheyd asalkeedii ubiyun ama ubiyun oo ya-da ansaxaysa in saas ku timaado lama yeeline waawdi sideeda yaa lagu baaq yeelay waawdii kale lagu idqaamay ubiyun saasay ku yimaadeen shaad waa tasxiixaas waa fa in kaana fucuul hadii uu yahay mufradan wajaba tasxiixu naxwu qowlihi tacaala wacatow cutuwan kabiiran fiiri markaan cutuwan hadda waxa weeyaan asalkeeda cutuwun ay ahayd cutuwun laba waaw labadii waaw unbaa laysku idqaamo laysku shiday cutuwana iska timiday liannahu waxa weeyaan waxay ku jirta jamac ma ah mufrad waa cutuwan waa hal masdar laa yuriiduuna culuwan fi lardi culuwan labadii waa waa la baaq yeelay oo mida damba inta ya loo bedelay tii kale ya loo bedelay culiyan lama dhihin lianna alisma waxa weyaan waa mufrad wa taquulu waxaad leedahay nama almaalu numuwan wa samaa zaydun sumuwan intaasaad leedahay waqad yucalu naadiran waqad yucalu in la cilayaa dhici karto naxwa qowlika cata shaykhu citiyan waqasaa qalbuhu qisiyan xataa yactuu cutuwan ay ahayd sidii hadda aan soo sheegnay laakiin waa yartahay in citiyan loo isticmaalo waaba ku soo aroortay qur-aanka alcaashiratu midda tobanaad wa ugu dambeyso oo macnaha waawdi oo ya loo bedelo an takuuna waawdi inay noqoto waa caynan inay caynta ka gasho lifucalin jamcan xaal uu yahay isim oo jamac ah cayntiisa inay waaw noqoto saxiixa laami laamtiisana ay fiyowdahay in loo celiyo waaye waawdaas ya loo celiyo waxaa kamid eh kasuyam wa nuwam waay fiiri hadirtaan haddii iskaa darsooma siyaam masdaran kasoo hadalnay eh, fulaanu saaimun aliyihi saaimun taas jamci saaimun markii la jamciyo waxay ku imaanay suwam suyam asalkeedii waxay ahayd suwam yay ahayd marka iyadoo suwam ahayd yaa waxaa loo bedelay waa la cileeyey markaas marka waxaa loo cileeyey waawdi baa ya loo bedelay yadi baa yadi oo siyaam mufradkeeda ku jirtaa la dhexgeliyey suyam saasaa loo keeni nuyamna waa lamid wاlakharu fiihi tasxiix sida badan waa in la tasxiixiyo oo suwam la yidhahdo qowmun suwam wa qowmu nuwam in la yidhaahdo yaa badan wa shaaca naxwu nuwamin fi nuyamin wa naxwu nuyaamin shuduuduhu numi wa yajibu tasxiixu lwaawi in ictalat illaamu waxaa shaad si ah in in suyaam iyo nuyaam in la yidhaahdo oo waawdi ya loo bedelo alifna la keeno wa yajibu tasxiixu lwaawi waawdi in la cileeyo wa yajibu waxaa waajib tasxiix lwaaw waawdi in la nabadgeliyo اعتلت ictalat ilaamu laamta hadday لألا يتوالى yatawaala iclaanaani laba iclaam sayn u xariirsanin wadaalika naxwu shuwan wa quwan oo kala waay oo jamcey sha'win wa ah shawin macnaha waxawa meel fog waa haawin waa ninkii dhunsanay markii in la jamciya la rabo waxaa laleeyahay waawdi ya looma bedeli karo liannahu aslan haawin iyo shaawin hadda isim manquus waay oo sidii qaadin iyo daacin iyo raamin oo kale marka laamti waa ka cilaysantah hadda saad u jeedo laamtaada shaawin i haawin laamtooda waa maqan tahay oo haawiyun oo asalkii ahaa ayadoo laamti ka maqan markii la cile oo la jamciyo oo shuwan lagu jamciyo laamti waa maqan tahay wa in kaana ya-ba hala qoro yadaas qoran waxay tusinaysaa nudqi ahaan waa ka maqan tahay laakiin lafdi ahaanay u joogtaa oo macnaha waa la qoraya marka laamti waa maqan tahay shuwan liiltiqaai saakinina loo gooy waquwan aydana sidaasoo kale waa marka laamti haddii la cileeyay in waawdi la cileeya ma aha marka sideedaa lagu dhaafay aw fusilat min alcayni haddii waawdi laamti iyo waawdi haddii lakala fasliyo ayadana lama cilaynaya buu leeyahay naxw sawaam iyo nawaam waay libucdihaa fusilat laamtii haddii la fasliya min alcayni saxiixi laami aan soo nira moogtahay waawdi iyo laam jiran eh, maya cayntii oo waaw ku jiran isimkana ou saxiixu laam yahay baan ka wadnay sidii suwam oo kale laakiin hadda haddii ay tahay cayntii waa jiran tahay لكن laysat muqtarina bilaami inamaa alwaaw مفصولة min allaam naxwu sawaam iyo nawaam waay waxaa lagu leeyahy hadda kelimadan sawaam a laamteeda muhiimkii waay cayntiina waaw bay kaga jiran tahay sawaamtaas waay marka waawdii oo caynti taalo iyo laamu lkalima ismama xariiraan oo mafsuul waa libucdihaa xiina idin min aطaraf oo waa maxay aliftaasa u dhexayso marka sayaam lama dhaha waawd sideedaa lagu baaqi yeelaya wa shada waxaa shaad noqday qowlu dirimati ninkii dirima lalahay qowlkiisuu yiri alaa taraqatnaa mayatbnu alaa taraqatnaa mayatbnu mayatubnatu mundirin fama araqanuyaama ilaa kalaamuha alaa taraqatnaa buu iri maxay noogu soo guuraabi wayso habeenkii noogu imaan wayse mayatu gabarta la yiraahdo oo ibnatu mundirin ah yani gabadha oo ina mundir ah maxay habeenkii noogu imaan waysay buu iri famaa araqa nuyaama dadka hurdaaya ma soo jeediyo ilaa kalaamuhaa maahine inay habeenka noo timaadaa fiicnaan laheed hurdada ay naga biibto marka hadda fiiri nuwaam ay ahayd لأnnahu isimka waa muctalcayn bilwaaw laamtina waa laga fasliyey biاlأlif in waawdi la bedela ma ahayn laarkaa maca dalika intuu bedelay calى sabiili الshuduud ou u bedelay yau ka hadlaya wallahu aclam salى اllah wslm عlى nabina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin